alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira eh, se laysu waafajinaya xadiiskan tilmaamaya ida amana alimaamu faaminuu yo xadiiska kale sheegaya ida qaala alimaamu hayr almaqduubi calayhim wala adaalliin faquluu aamiin wax tacaarudi samiye udhexeeya jawaabtu waxay tahay labada xadiis waa iswaafaqi karaan waxayna isku waafaqayaan maadaama xadiiskan kale sheegaayo hadduu yidhaahdo hayr ilmaqduubi calayhim walaadaalliin faquuluu aamiin in aamiinta marka imaamka odhanaayo lala odhanayo oo idaa ammana alimaamu fa faamminuu markaa la odhanaayo hadduu imaamku doono inuu ta'miinsado idinkuna aamiin dhahaa bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen imaamku maba odhanayo aamiin laakiin qowlkaasi waa daciif waxay cuskadeen xadiiska daahirkiisa xadiiska kalena ee ziyaadada sheegayana may eegin marka saxdu waxay tahay in imaamka odhanaayo aamiin labada xadiis marka la ysu geeyana waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye imaamku markuu yidhahdo ghayri almaqduubi calayhim walaadaalliin oo uu doonaayo aamiin inuu yidhaahdo in mar imaamka lala odhanayo culamada qaar saasay ku tawjiihiyeen sheekh albaani masalada wuxuu ka soo maray laba qowl qowl mar waxa uu ku tegey idaa ammana alimaamu faamminuu markuu imaamku aamiin yidhaahdo markaa dabadeed in la odhanaayo aamiin fataawihii ashridadiisa saasaa ku dubnayd fataawe mutacadida laakiin kutubihiisa qaarkood sida tacliiqa uu ku leeyahay saxiixu targhiib watarhiib waxa uu maray in laga tilmaamayo markuu imaamku doonaayo aamiin inuu yidhaahdo qowlkaasaana aqrab ah aadna wuxuu shiikhu tashdiidu nakiir ugu sameeyey iyadoo imaamku aanu wala daalliin dhammaynin in aamiin layska yidhaahdo oo imaamkiioo aan nuun kaba gaadhin wala daalliin ku jira bay dadka qaarkood aamiin sii bilaabayaan buu idhi taasina waxa weeye waa arrin qalada ah. marka xadiidkan kalena calaa kulli xaal masalada waa ayidayaa inaan wala daalliin dhammaynteeda laga hordhacaynin oo imaamku markaa uu aamiin odhanaayo ama ku guda jiro in lala odhanayo tacliilkuna fa inahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miin almalaa'ika dee imaamka in la seejiyo ama ma'muumiinta la seejiyo ta'miinka malaa'igta midna lama rabo malaa'igtuna labada xilliba inay odhanayso aamiin ma hayno ilaaba ilaa weynay labada mid odhanaysaa labada mid walbana inuu waafaqo hadday imaamka tahay iyo hadday ma'muumiinta tahaybana waa maqsuud oo waa la rabaa maadaamay sidaas tahay qowlka saxiixa in sha allah waa inuu imaamku markuu waladaalliin dhammeeyo aamiin markuu odhanayo in lala odhanaayo oo aan la sugaynin nuunka aamiin inuu gaadho aan la sugayn ee laga tilmaamayo idaa ammana ay sharaca ama ida araada an yu'ammina alimaamu sidaa muraadka u dhacayo wallahu aclam baabu sifati salaati nabiyi sala allahu alayh wasalam salaadda nebiga sifadeedii ayuu u baab yahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kana rasuulu ulahi sala allahu alayh wasalam ida kabara fi asalaati sakana hunayhatan qabla an yaqra abu hurayra waxau ihi radia allahu canhu ardaah kaana rasuulu ulahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ahaan jiray idaa kabbara fi asalaati hadduu salaadda takbiirto oo xidho sakata hunayhatan wuxuu aamusi jiray wakhti yar hunayha yacni waa qadar yar buu aamusi jiray qabla an yaqra'a intaanu akhrinin oo faatixada aanu akhriyin ka hor ayuu in yar aamusi jiray sukuutka waxaa loo jeedaa sukuutun can iljahri laa sukuutun can ilqawli aamus aanu nu'ba odhan jirin ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa wuxuu akhrinayo oo cod ah inuu la jahro ayuu ka aamusi jiray marka aamuskaasi waa aamus uu ka aamusayo can iljahri laa can ilqiraa'a laa can ilqowl wa ilaa sidaynu xadiiska ku arki doonnaba aslulqowli oo inuu hadlayey ah aslulkalaami wuxuu ahaa mid xaasil ah oo jooga sakata hunayhatan wuxuu aamusi jiray in yar oo wakhtiga ka mida wuxuu ka aamusi jiray inuu la jahro qabla an yaqra'a intaanu qiraa'ada bilaabin ka hor faqultu waxaan ku idhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow abuu hurayra odhanaya biabii anta wa ummii aabbaha iyo hooyaday ayaan kugu furtaye ama afdiika aan kugu furanaya ama mafdiyun aad tahay mid lagu furtay bimacnaa adigu inaad noolaato aabbaha iyo hooyaday dhintaan iyo inay aabbaha iyo hooyaday noolaadaan waxaan dooran lahaa inaad adigu noolaato walow aabbaha iyo hooyadayba ha dhintaane ara'ayta sukuutaka bayna altakbiiri waalqiraa'ati maa taquulu ara'ayta iiga warran sukuutaka aamuskaaga bayna altakbiiri waalqiraa'ati aad aamusaysay takbiirta takbiiratulixraamkaee salaadda aad xidhatay allaahu akbar iyo qiraa'ada aad faatixada akhrinaysay dhexdooda aamuskaa aad aamusaysayoo waxaad akhrinayso aanad sare u qaadayn maa taquulu maxaad tidhaahdaa ayu shayin taquulu marka qowlkii waa xaasile oo kollayba wuu xaqiiqsaday inuu hadal jire e oo uu hadlayo nebigu sala allahu aleyh wasalam xaaladaasi waxaanu garanaynin wuxuu ku hadlaayey idan sukuutku waa sukuutun can iljahri laa sukuutun can ilkalaami kalaam sirii waa xaasili waxaanu ku ogaaday siday saxaabaduba ku ogaan jireen wakhtiyada qaarkood qiraa'ada uu nebigu akhrinayee sirriga ah waatay yidhaahdeen waxaanu ku garan jiray bidiraabi lixyati dhaqdhaqaaqa u dhaqdhaqaaqayo garhkiisu ayaanu ku garan jiray qaala wuxuu udhi nebigu sala allahu alayh wasalam aquulu waxaan idhaahdaa allaahumma ilaahayow yaa allaahu baacid baynii wa bayna khataayaaya kala fogee aniga iyo dembiyadayda dhexdooda kala fogee oo dembigaiyo dhibtiisa iga foge bimacnaa iga dhaafo ha igu ciqaabino cuquubo aad igu ciqaabto mid iga dheer ka yeel kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaghrib kala fogayn la mida kala fogaynta aad kala fogaysay bari iyo galbeed halka qorraxdu ka soo baxday iyo halkay ka dhacdo sidaad u kala fogaysay oo kale ilaahow dembiyadayda iyo aniga noo kala foge allaahumma ilaahayow naqinii iga saafi yeel oo iga nadiifi min khataayaaya dembiyadayda kamaa yunaqa athawbu alabyadu min addanas sida looga nadiifiyo looga saafi yeelo athawbu alabyadu marada cad min addanasi uskaga ama markaa qurunka looga saaf yeelo yacnii uskaga iyo markaa qaajeerka iyo waxyaalahaasoo dhan looga saaf yeelo oo maradii caddayd marka la maydho waxay noqonaysaa abyad marada cadina in yar oo uskaga qarsan mayso allaahumma ilaahayow igsilnii iga maydh min khataayaaya dembiyadayda waxaad igaga maydhaa bilmaa'i biyo igaga maydh wasalji waxaad kaloo igaga maydhaa yacni biyo kale oo qabow igaga maydh saljigu waa biyaha markaa waxaweye barafkee soo dhacayoo kale weyi ee ama sayaxa ah ama baraf soo daadanaya ah iyo walbaradi biyo kale oo qabow igaga maydh saddexdaa igaga maydh xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiisku wuxuu tilmaamayaa istiftaaxa salaadda lagu furfuranayo ayuu tilmaamaya anbaraarujiye ara'ayta sukuutaka bayna atakbiiri waalqiraa'a nusakha qaar waxay idiin qorayaan ara'aytu oo ta'da ay godeen shuraaxda qaarkood baa sidaa marayoo shaarix kaloo maray ma arage shiikhii lo jiray taajiddiin alfaakihaani ayaa wuxuu yidhi riwaayatunaa fii ara'ayta bidammi taa'i annagu saasaan ku soo warinay buuri ama naloogu soo wariyey laakiin culammada qaarkood baa tacaqubay oo ibnu farxuun ka mid yahay waxaanu yidhi haada hariib waa qowl hariib ah in la yidhaha ara'aytu baa looga jeedaa ta'du waada godanta ta'du waa godanta in la yidhaha waa hariib faina jamiica maa jaءa min ara'ayta bimacnaa akhbirnii fi lqur'aani attaa'u fiiha maftuuxa waayo ara'ayta macnaha looga jeeda marka akhbirnii ay la macno tahay in alle intay qur'aanka kaga soo aroortay dhammaanteed waxay ku soo aroortay ta'doo kordhigan deetanna inay ka beddelnaato ma suuragal aha markaa saxdu waxay tahay ara'ayta ayaa saxan qiraa'ada intaan la bilaabin waxaa jira istiftaaxyo la akhriyo marka waxay ka mid tahay ducadani ducooyinka istiftaaxa ah ee lagu furfurto salaadda qiraa'ada ka hor ayay ka mid tahay nebiguna sala allahu alayh wasalam waa akhrin jiray dhammaanteedna waa duco uu nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay ka baryaayo in dembigiisa iyo isaga la kala fogeeyo iyo in dembigiisa laga saaf yeelo iyo in dembigiisa laga maydho waxaa ku sugan ducaa ilaahay la baryaayo ducadu waa cibaado adducaa'u huwa alcibaada nafcina waa ku jiraa nebigana sala allahu alayh wasalam waa ducaysan jiray saas aawadeed dadka qaarkood warkay yidhaahdaan dee wixii lagu qadaray kollayba ku seegi maayaane maxaad ka ducaysanaysaa waa qowl qalad ah waayo waxa la qadaray yadaynay ruuxa seegaynin haddana waxaa jira asbaab iyo musababaat baa jira asbaabta iyo musababaadka mid walibana waa muqadar ducada haddii laga aqbalo dee inaad ducaysanayso iyo in laga aqbalayo oo waxa aad ka baqayso lagaa badbaadiyo waxaad jeclaysanaysana lagu siiyo qadar bay ku dhacda marka sababta iyo musababka midnaba qadarkii ka bixi maayaan xadiis waatii ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi inta la weydiiyey oo lagu yidhi waxaad ka warrantaa ducooyinkaannu ku ducaysanno iyo ruqyooyinkaannu isku tufno iyo dawooyinkaannu isku dawaynno ataruddu min qadar illaah qaala hiya min qadar illaah waxay yidhahdeen ashyaadaasi miyay qadarka ilaahay celinaysaa dabeedna nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam qadarka ilaahay bay ka mid tahay oo maadaama wax kastoo dhacayaa qadar ku dhacayaan ducada iyo isdawaynta iyo ruqyooyinka la laysku tufayaa mid walibana ay ka mid tahay waxyaalihii dhacay dee kama baxayso qadarkii qadarkii kama baxayso maqduur wey xadiiskaas sunanka qaarkood baa soo wariyey xadiis kale waxaa ku soo arooray laa yaruddu alqadaa ila adducaa qadarka celin maayo duca mooye wax kale celin mayso kaana muraadka looga jeedaa waxay tahay culammada qaar waa taxsiiniyeenoo sheekh albaaniba waa taxsiininayaaye saxiixuljaamice muraadka looga jeedaa waxa weeyaan waa qadarkiiba qaarkiiba qaarka kale lagu daafacaya oo laysku celinaya sida cumar bnu khataabba uu yidhi nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah qadarka ilaahay baannu ka cararaynaa meel kalena u carari maynee qadarka ilaahay baannu u cararaynaa waxaa ku sugan oo xadiiska laga qaadanaya saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam inay aad ugu dadaali jireen salaadda nebigu siduu u tukado inay ogaadaan sidaas aawadeed xataa waxaynay maqlin oo ay is yidhaahdaan nebigu waxbuu akhriyey inay weydiinayeen taasina waxay ahayd siday khayrka ugu dadaalayaan bay ahayd waxay ku dhaqmayeen salluu kamaa ra'aytumuunii usallii taasay ku dhaqmayeen waxaa kaloo laga qaadanayaa ducaaul istiftaax salaada in lagula yimaadaa inay sunno tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa maxalka istiftaaxa lagula imanayaa inay tahay bayna altakbiiri waalfaatixa takbiirtiiyo faatixada dhexdooda in lagula imanayo haddii faatixadii la bilaabo maxalkii istiftaaxu waa tegi sidaas aawadeed dib lagalama imanayo waxaan kaloo tambiihinaynaa imaamku hadduu qiraa'ada jahriga a ah bilaabo istiftaax lama akhrinayo xaaladdaas ee qiraa'adaa la dhegaysanaya waayo imaamkii oo qiraa'a jahriya akhrinayaa ma'muumka waxa u bannaan inuu akhriyaa keliya waxa weeyaan waa suurat alfaatixa calaa khilaafin fii dalik iyadoo weliba laysku khilaafsan yahay laakiin qowlka saxiixi faatixada uunbuu akhrinayaa shay kale ma akhrinayo istiftaaxii haddaanu akhriyin oo isagoo aan bilaabinba uu arko imaamkii inuu bilaabay qiraa'adii oo jahriye ah ou faatixada sare u akhrinayo istiftaaxaasi waa ka tegey mana akhrinayo qiraa'aduu dhegaysanayaa markuu qiraa'ada dhegaystana faatixaduu akhrinaya madaahibta qaarkood waxaabay leeyihiin faatixada lafteeda ma akhrinayo qiraa'at limaami lahu qiraa'ah waata xadiis lagu soo wariyey sanadkiisa maqaal ku jiro qiraa'ada imaamka u qiraa'a ah laakiin sida qawigee raajixi waxay tahay inaan imaamku markaa ka xambaarayn ee ilaaba ilaa qiraa'adu ama jahriye ha ahaato ama sirriye ha ahaatee waa inuu markaa faatixadii akhriyaa ciday faatixadu ka dhacaysana waxaa jiro oo keliya ruuxa masbuuqa ah ee salaadda lagala hormaray oo isagu awalkii salaadda ka habsaamay ruuxa caynkaasi gooruu faatixa akhriyo haddaanu soo gaadhino ama rukuucda kaga xidho amaba markaa uu taagnida isagoo taagan ku xidho imaamkii weli taagan yahay uu faatixadiina ka gaadhsiin waayo ha bilaabo ama yaanu bilaabinbe waa la rukuucayaa sidaasna waa ku raacayaa ragcaddana waa tirsanayaa laakiin ruuxa masbuuqaa mooyaane ruux kale imaamku faatixa kama xambaarayo istiftaaxana salaadaha faral iyo sunno mid walba waa lagula imanayaa oo faralladoo keliya kuma gaar aha faral iyo sunno mid walba istiftaaxa waa lala imanaya mas'ale ayaa jirta kollay ramadaantii lay su'aalay oo istiftaaxa ku saabsanayd qiyaamu leylka oo ku saabsan salaadda taraawiixda marka la tukanaayo ama qiyaamuleylka la tukanaayo laba ragcadoodoo kasta ma istiftaax gaara loo samaynayaa hadday salaad gaara noqoto mise ta ugu horraysa keliya ayaa loo samaynaya istiftaax markii waxaan kaga jawaabay ra'yi culammada qaarkood ay qabaan oo odhanaya marka ugu horraysa uu bilaabayo ayuu istiftaaxa samaynayaa daahirka axaadiista qaarna ay dariishanayaan ha yeeshee culammadu sidaa uma badna qowlka culammada badankoodu ay mareen waxay tahay waa inuu salaad kastaaba takbiiratulixraamka dabadeed in lala imanaayo istiftaax in amkan hadday suuro gasho fursad lagu akhriyo istiftaax uu imaamku ku siiyo imaamu nawowina saasuu sheegay in madhabkooduna qabo madhabu shaaficiya culammada badankooduna ay qabaan amaa xadiiska sheegaaya ida istaftaxa asalaata qiyaamuleylka markuu furfurto istiftaaxu markaa la iman jirayoo uu akhrin jiray daahirka caynkaasee culammada qaarkood ay deliishadeen kuma cadda inaanu kuwa dambe istiftaax la iman jirin asalkuna wuxuu ahaa takbiiratu ixraam kasta iyo faatixe kasta dhexdooda in istiftaax lala imanayo saas aawadeed qowlkaa kale waan ka noqday culamada qaarkood ay qabaan qowlka sawaabka in insha allah waxa weeye salaad kasta oo takbiiratulixraam gaara leh oo lagu galay istiftaax gaara in loola imanayo in amkan laakiin imaamkaoo qiraa'adii jahriga ahayd akhrinaya istiftaax lama akhrin karo marnaba kayfiyado kaloo istiftaax waa soo arooreen sida nabigu sala allahu alayh wasalam inuu akhrin jiray wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda ila aakhirihi waana saxiix waxaa kaloo ka mid a istiftaaxa kalee sheegaya subxaanaka allaahuma wabixamdika wa tabaaraka ismuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruk culammadu waxay yidhaahdeen kayfiyaadka istiftaaxyada ee soo arooray dhammaantood mid waloo mid kastoo ka midaba waa la akhrin karaa kumana koobna saddexdaasee istiftaaxyo badan baa soo arooray oo qaarkood ay dikri yihiin qaarkoodna ay duca yihiin qaarkoodna madxi iyo tasbiix iyo tamjiid iyo tawxiid ay yihiin culammada qaarkood waxay fadilaan in la akhriyo tan allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya waayo daahirkiisu wuxuu u eg yahay bay yidhaahdeen in nebigu sala allahu alayh wasalam tan u badnaa culamada qaarkoodna waxay doorteen wajahtu wajiya liladii fatara asamaawaati waalarda laakiin hadduu ruuxu taa akhrinaayo dadku ma wada akhriyaane way dheer tahay ee qadarka yaroo horoo keliyay akhriyaan hadduu is yidhaahdo iyadoo dhammaystiran akhrina waxaa dhici kartaba fursaddu inaynay u saamixin ama qiraa'a ka soo dhex gasho amaba tadwiil ziyaadi uu ka yimaaddo hadduu imaam yahay oo kale marka haddii aanu dhammaynaynin wajjahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda ila isagoo munfaridaba waa akhrisan karaaye waxay noqonaysaa siiqooyinka kalee soo arooray inay ka fiican tahay in la akhriyaa in wajjahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda la akhriyo waayo taa lama dhammaystiro waynay dheer tahayoo inta yaroo horeo keliya ma aha in badanoo duca'a baa jirto oo la socota oo aynay dadka qaarkood aqoon amaba aynay akhrin waana saxiixoo saxiixay ku sugan tahay subxaanaka allaahumma wabixamdikay culammada qaarkood arjaxaan oo waxay yidhaahdeen waa tasbiix iyo taxmiid iyo tamjiid iyo tawxiid intaasoo dhan bay koobsatay waa tasbiixoo subxaanaka allaahumma waa taxmiidoo wabixamdika waa tamjiid iyo madxiyo wa tabaaraka ismuka wa tacaala jadduka waa tawxiidoo waa laa ilaaha hayruk marka maadaama intaasoo dhan ay koobsatay culammada qaarkood waxay yidhahaan taa in la akhriyaa fiican waxaanay ahlucilmigu yidhaahdeen in mid keliya la laasimo oo taasuu mar walba la akhriyo waxa ka fiican in marba mid la akhriyo siduu nebigu sala allahu alayh wasalam marba mid u akhrin jiray oo mid keliya aanu u laasimi jirin si tamaam almutaabaca waalmuwaafaqa nebiga loo raaco siduu marba mid u akhrin jiray in marba mid la akhriyaa afdal ka ah in mid mucayana la akhriyo iyo si uu sunnada u wada nooleeyo ugu wada dhaqmo can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yastaftixu asalaata bitakbiir caaisha waxay tiri radia allaahu canha wa ardaaha rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray yastaftixu asalaata mid salaadda ku furfurtaa bitakbiiri allaahu akbar mid ku furfurtuu ahaan jiray walqiraa'ata qiraa'adana mid ku furfurtuu ahaa bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu ku furfuran jiray qiraa'adana oo ku bilaabi jiray wa kaana idaa rakaca nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray markuu rukuuco lam yushkhis ra'sahu midaan madaxiisa sare u taagin ayuu ahaan jiray ashaakhis waxaa la yidhaahdaa shayga taagan baa la yidhahdaa marka lam yushkhis ra'sahu madaxiisa midaan sare u taagin ayuu ahaan jiray walam yusawibhu mid madaxiisa aan hoos aad ugu dhiginna ayuu ahaa lam yakhfidhu khafdan baliiqan yacnii hoos u dhiga marka aada midaan hoos ugu dhigin buu ahaa dhexdhexaad buu ka dhigi jiray walaakin bayna daalika ay bayna alishkhaasi waaltaswiib inuu madaxa sare u taago markuu rukuucsan yahay iyo inuu hoos u sii foorariyo hoos u sii dhigo labadaa dhexdooda ayuu ku sugnaan jiray wa kaana idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci wuxuu ahaan jiray hadduu madaxiisa sare u qaado oo min alrukuuci rukuucda ka toosoo sare uga qaado lam yasjud midaan sujuudin buu ahaa xataa yastawiya qaa'ima ilaa uu sinmo qaa'iman xaaluu ahaaday mid taagan ilaa uu sinmo ma sujuudi jirin wa kaana idaa rafaca ra'sahu wuxuu ahaan jiray markuu madaxiisa sare u qaado min asajdati sujuudda sare uga qaado lam yasjud midaan sujuudin buu ahaa xataa yastawiya qaacida ilaa uu sinnaado qaacidan xaala kownihi uu ahaaday qaacidan mid fadhiya uu ahaaday yacnii istaagga markuu istaago qummaati buu isu taagi jiray ictidaalkii weliba waana ku xasili jiray fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya markuu fadhiistana si qummaatiu u fadhiisan jiray waana ku xasili jiray wa kaana yaquulu fii kulli rakcatayni attaxiyata wuxuu odhan jiray laba ragcadood oo kastaba attaxiyaat buu akhrin jiray attaxiyaatu lilaahi ayuu odhan jiray ila aakhirihi wa kaana yafrushu rijlahu lyusra wuxuu ahaan jiray mid gogla rijlahu addinkiisa alyusraa bidix mid gogla ayuu ahaa wa yansibu mid taaga ayuu ahaa rijlahu addinkiisa alyumnaa midigna waa taagi jiray oo cidhibta addinkiisa midig cidhibtiisa waa taagi jiroo markuu xagga hore ee faraha uu dhulka dhigo dee inta dambe waa taagnaan jireen cidhibtu saray u taagnaan jirtay farihina dhulkay haysanayiin wa kaana yanha wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam mid reebaa can cuqbati shaytaan cuqbati shaytaanka waa nahyin jiray waxaa looga jeedaa iqcaaga ayuu reebi jiray iqcaagana waxaa laga tilmaamayaa waa in markaa loo fadhiisto sida eygu u fadhiisto labada sal dhulka la dhigo ruugaggana sare loo taago gacmahana addimada ah, dhinacooda dhulka a la dhigo yacnii sidaa in loo kuududsado marka salaadda loo fadhiyo waa reebi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam labada sal baa dhulka la dhigayaa jilbahana saraa loo taagayaa cagaha xaggoodii hoose dhulkay ku taagan yihiin rugaggina waa taagan yihiinoo dee garhkiisay ku soo dhow yihiin labadii salna dhulku ku hayaa labada markaa baabacana dhulku dhigta sidaa salaaddii in loo fadhiisto nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebay kayfiyaad kale culammadu waa ku fasireen sharaxaynu ku sheegi doonnaa taasaa ugu fiicane insha allah wayanahaa wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam mid reebaa an yaftarisha arajulu inuu ninku goglado diraacayhi labadiisa dhudhun ee gacmaha inuu goglado ayuu reebi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam iftiraasha sabuc bahalka dugaagga ahi siduu gacmihiisa markaa dhulka u dhigto u goglado saasoo kale in gacmaha loo goglado ilaa si la dhigo dhulka marka la sujuudaayo waa reebi jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam wa kaana yakhtimu asalaata bitasliimi wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam mid salaadda ku khatimo ku gebagabeeya oo ku dhammeeya bitasliimi salaama naqsi xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey culamada qaarkoodna waaba cilleeyeenoo isagoo xadiisku muslim uu ku sugan yahay bay cillo u sheegeenoo yidhaahdeen tariiqu abiljawsaa weeyo caaishuu ka warinaya caaishana waxba kama maqal laakiin waxay ku tawjiihiyeen culammadu waxa weeye bay yidhahdeen wijaada weeyaan bay yidhahdeen xadiiskan bukhaari ma soo werin muslim baa la tafarruday oo la kelin noqday saas aawadeed sheekhu inuu ka dhigay waxyaalahi ay isku waafaqeen muslim iyo bukhaari waxay noqonaysaa mid khalata oo sahwiyo sheikha ka dhacday ayay noqonaysaa axkaamta laga qaadanaya e fawaa'idda laga qaadanaya xadiiska waxaa ka mida ah salaadda in lagu galo takbiir taxriimuha atakbiir wa taxliiluha tasliim sida xadiis kaleba ku soo aroortay salaadda waxa lagu xarmadaa oo lagu galaa waa allahu akbar waxa lagaga xalaaloobaana waa salaamad naqsi laga salaamad naqsay salaata qiraa'adana nebigu wuxuu ku bilaabi jiray sala allahu aleyh wasalam bilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin yacni faatixada ayuu ku bilaabi jiray weliba daahirka xadiisku wuxuu eg yahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qiraa'ada la maqlaayo inuu ka bilaabi jiray culammada qaar baa waxay ka deliishadeen madaahibta qaarkood faatixadoo bilaabisim ah in waxa weeye salaadda uu ku akhrin jiray qowlkaasi laakiin sax ma aha umana daliil aha in bisimka laga tegi karo deliil uma aha ee waxaa looga jeedaa bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ay suurat alfaatixa oo suurat alxamdi baa looga jeedaa haddii la yahay suuratu alxamdi ayuu ku bilaabi jiraynaa dee suuradda suuratulfaatixa waxaa ka mida bisimkii baa ka mida sidaa culammada qaarkood waa kaga jawaabeen oo jumhuurka bacdigood yacni culammada qaarkood sidaa waa kaga jawaabeen oo shaaficiyadu ka mid yihiin bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen muraadka looga jeedaa waxay tahay qiraa'ada la maqlaayo ayuu wuxuu ku bilaabi jiray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka waxaa lagu xambaarayaa inuu bisimka sirri u akhrin jirayoo hoos u dhigi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam xadiisna waa lagu soo wariyey sidaa sheegaya oo saxaabigii muxuu yidhi waxaan ku tukaday nebiga sala allahu alayh wasalam dabadiisa iyo abuubakar dabadiisa iyo cumar dabadiisa kaanuu laa yadkuruuna bibismi illaahi araxmaan araxiim bismi illahi araxmaan raxiim may sheegi jirin muslim baa saxiixa ku soo wariyey riwaaye ibnu khusayma soo wariyey waxay sheegaysaa kaanuu yusiruuna waxay ahaayeen qaar siraysta oo hoos u akhriya bismi illaahi araxmaan araxiim marka calaa kulli xaal bisimka in laga tagaa sax ma aha walow madaahibta qaarkood haba qabaane bisimka faatixada lagama tegi karo marka salaadda la tukanayo cala alqawli asaxiix qowlka raajixee qawigaa marka lagu socdo laakiin ma waxa sunnaa in sare loo qaado mise waxa sunnaa in hoos loo dhigo mise in sare loo qaado iyo in hoos loo dhigaa mid waliba waa sunne culammadu aqwaashaa mid walba waa yidhaahdeen culammada qaarkood waxay yidhaahdeen aljahru biha sunna in saro loo qaadaa sunna ah waana sida shaaficiyaduna ay qabaan culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen alisraaru biha sunna waayo agsarka axaadiista ku soo aroortay waxay sheegaysaa in bisimka nebigu sala allahu alayh wasalam aanu la jahri jirin oo sare u qaadi jirin maadaama axaadiista badankeedu ay sidaa ku soo aroortay israarka la siraysanayo hoos loo dhigaayo ayaa sunna a ah bay yidhaahdeen waata culammadii salafka qaarkood laga soo naqliyey inay odhan jireen jahriga lala jahra waaba bidco ilaa qaarkood kutubta caqaa'idda ay ku dareen culammadii hore mutaqadimiintaeed ee salafka qaarkood oo markay ka hadlayeen ashyaada sunnada ay yidhaahdeen sunnadu waa sida oo waa sida oo waa sida waxay ku dareen wa tarku bibismi illaahi araxmaan araxiim daa'ifo kaleo culammada ka midii waxay yidhaahdeen may aljahru biha sunna waalisraaru biha sunna labada mid walba waa sunne in marna sare loo qaado oo cod dheer lagu akhriyo marna hoos loo dhigo oo cod gaaban lagu akhriyo culammadii hore qaarkood ra'yigaasay mareen culammada mucaasiriinta bacdi ka midina sidaa waa doorteenoo waxaa ka mida qolyaha sidaa doortay oo yidhi jahriga lala jahraayo sare loo qaaday iyo hoosdhigga mid walba waa sunna ee mid walba waa in mar lala yimaadaa oo marna sare loo qaadaa marna hoos loo dhigaa waxaa ka mida culammada sidaa martay ashaykhu alcallaama cabdilcasiis ibn cabdillaahi ibni baaz waxaa ka mida axmed ibnu yaxya annajmi shamac ka mida culammada mucaasiriinta ayaa saa maray culamada qaarkood waxay yidhaahdeen axaadiista saxiixa ah marka la eego ee mas'alada ku cad badankeedu waxay ku soo arooreen sirriga in la siraysto hoos loo dhigo jahriga waxa lagu soo wariyeyna ama saxiix ma aha ama sariix ma aha culamada qaarkoodna halkaasay mareen waxaanay u badantahy bay yidhahdeen axaadiis cillaysan oo macluulo ah oo cilla u sugnaatay noocaasay u badantay ilaa ay yidhaahdeen culammada qaarkood shicaarkii shiicaday ka mid ahaan jirtay in bisimka lala jahro shicaarka sunnaduna wuxuu ahaa haalibka ahe faraha badan li in la siraysto calaa kulli xaal mas'alada arrinkeedu ma adka waana mas'alo saxaabadii ama salafkii ay isku khilaafeen oo qaarba ay mid la yimaadeen laakiin ficilka nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa u badnayd inuu siraysan jiray oo hoos u akhrin jiray saasaa u badnayd sidii khaalibka nebiga u ahayd ee laga hubo in la sameeyo ayaa awfaq lisunnati ah wallahu aclam markuu nebigu sala allahu alayh wasalam rukuuco madaxa hoos uma sii foorarin jiroon aad uguma sii foorarin jirin sarena uma taagi jirin dhexdhexaad buu ka dhigi jiray mid dhabarkiisa sidaa ula sii siman rukuucda saasuu samayn jiray rukuucda markuu ka tooso istaagga qummaati buu isu taagi jiray dadka qaarkood iyagoo aan qumaatiba isu taagin oo aan gaadhinba istaaggii ayaa waaba sii socdaaba waa kan sii hoobtaye sujuudaya waxaana la rabaa qummaati inta laysu taago in qadar yar lagu xasilo oo xarakadiiyo dhaqdhaqaaqa la jaro haddii istaaggaa rukuucda laga toosay aan lagu xasilin oo qadar yar aan la istaagin oo xarakadiiyo dhaqdhaqaaqu go'ayo aan la istaagin salaaddaasi ma ansaxayso waxayna noqonaysaa salaatun baatilah mid burtay aan waxba ka jirin uu iska foorfoorsanaya maxaa la waayey rukni arkaantii ka mida ruknigaasi waa maxay waa altuma'niina fi alictidaal aw fi aljuluusi bayna asajdatayn aw fi sujuud afar goor baa nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam mid walba in lagu xasilo axaadiis ku saabsan waa inoo imanaysaa insha allahu y rukuucda waa in lagu xasilaa marka rukuucda laga toosoo la istaagana waa in la xasilaa oo dhaqdhaqaaqu go'aa marka la sujuudo waa in la xasilaa fadhiga labada sujuudood u dhaxeeyana waa in lagu xasilaayo xarakadiiyo dhaqdhaqaaqu go'aan afartaa mid ka mida haddaan lagu xasilinoo qadar yar oo dhaqdhaqaaqu go'ayo aan la joogin oo lagu sugnaan salaaddaa waxba kama jiraan waa salaad la'aan dadka qaarkood farallada waa ilaaliyaanoo xoogaa markaa waa eh, xasilayaa salaaddii faralka ahayd laakiin sunnihii kaannahu inaanay salaad ahayn qub qub qubqubqubqub ayuu ka dhigaya ta noocaasi waa qalad waa in markaa sunnaha laftiisa waa in lagu xasila laba ragcadoodoo kasta nebigu sala allahu alayh wasalam waa atixiyaadsan jiray atixiyaad ku akhrin jiray fadhiyada salaadda uu fadhiisanayo hadday tahay atixiyaadka dhexe iyo hadday tahay fadhiga labada sujuudood u dhaxeeyaba waxaa loo fadhiisanayaa addinka bidixna in la goglado oo jirjirka loo dhigo xagga markaa gudaha soo xigtana sare loo jeediyo dabeedna lagu fadhiisto addinka midigna waa in faraha dhulka lagu taagaa oo cidhibtu sare u taagnaataa dadka qaarkood haddaynay awoodi karayn sidaa inay u fadhiistaan ama addin xanuunayo ama wax la mida sidii kale ay u fadhiisan karaan bay u fadhiisanayaan ee iqcaaga laynoo diiday aan ahayn oo cudurdaar baa markaa ay uga baaqdeen laakiin sunnadu waa inay iftiraashkaa la yimaadaan iftiraash baa la yidhahdaa sidaa waxaa ka duwan fadhiga ugu dambeeye salaadda lagaga baxayo salaaddii laba atixiyaad lahayd iyada tawarruk baa loo fadhiistaayoo sinta bidix baa la dhigaa dhulka addinka midigna cidhibtiisa waa la taagayaa addinka bidixna addinka midig hoostiisaa laga dusinaya waa hadduu qofku kari karayo oo cudurdaar u diidaya aanu jirin fadhiga salaadda lagaga baxayo saasaa loo fadhiisanayaa salaaddii laba atixiyaad lahayd haddii kale fadhiyada salaadoo dhan inta kale waxaa la samaynayaa iftiraash in addinkaa bidix lagu fadhiisto ka midigna cidhibtiisa la taago cuqbatu shaytaan nebigu waa nahyin jiray iqcaa baa la yidhaahdaa iqcaaga waxay ku fasireen culammadu kayfiyada kala duwan laa tuqci iqcaalkalbi ama naha can iqcaa'inka iqcaa'ilkalbi nebigu wuxuu reebay sala allahu alayh wasalam iqcaa yacnii fadhi la mida fadhiga eygoo kale in lala yimaado waa reeba oo maxay kaasi waa sida aynu sheegnaye waa in labada sal dhulka la dhigo addimadana ruugagga la taago gacmahana baabacooyinka dhulka la dhigto sidaasoo kale eyga ayaa u fadhiistee ha u fadhiisanina sida markaa abu cubayda macmar ibnu musanna iyo abu cubayd qaasim ibnu salaam iyo culamo kale oo badani waa siday ku fasireen waana sida saxiixa ah iqacaa'ulkelbina waafaqsan bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen iqcaaga la diidaayo wuxuu noqonayaa waa in markaa labada addin farahooda dhulka lagu joojiyo cidhbahana la taago dabeed labada cidhbood lagu fadhiisto fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya in sidaa loo fadhiisto ayaa iqcaa ah laakiin taa waxay culammadu isku hayaan iqcaa ha ahaatee ma iqcaa sunna abaa oo isagu bannaan mise waa iqcaagii la diiday manhiga ahaa culammada qaarkood waxay yidhahaan kaasi waa ka duwan yaho iqcaagaa laba qaybood u qaybsamo iqcaa'un manhiyun canhu iyo iqcaa'un sunnatun ama mashruucun iqcaa sunno oh la sharciyey waxaanay u deliishadeen xadiiska cabdullaahi bnu cabbaas oo waxaa la weydiiyey sidaa in loo fadhiisto labada adin farahooda in dhulka lagu joojiyo cidhbahoodana la taago labada cidhbood lagu fadhiisto fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya markaasaa nin wuxuu ku yidhi waxaannu ku tirin jiray arrinkaasi inay tahay adayg ruuxa ku sugan iyo jafaa markaasuu yidhi waa sunnatu nabiyikum jafaa ma ahee waa sunnihii nebigiinna ayaa cabdullaahi bnu cabbaas yidhi xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa kadalika waxaa kaloo soo aroortay cabdulaahi bnu cumar inuu sameeyey oona yidhi waa sunne waxaa kaloo soo aroortay cabdulaahi bnu zubayr inuu sameeyey cabaadiladii saddex ka mida ayaa iqcaagaa sameeyey bacdigoodna ay ku sheegeen inay tahay sunnihii nebiga ay tahay ama ay sunno tahay saas aawadee a'immada qaarkood waxay qaateen sidaa in loo fadhiistaa inay markaa sunno tahay oo xaaladaha qaarkood loo fadhiisan karo taa macnaheedu maaha iftiraashku sunne ma aha waxay noqonaysaa labaduba waa sunne laakiin haaliban nebigu wuxuu u fadhiisan jiray iftiraashka marka in sidan xaaladaha qaarkood la sameeyaa sunnay noqonaysa taabiciintii qaarkoodna sidaa waa qaateen inay sunno tahay imaamu shaafici labadiisa kitaabe buwaytiga iyo imlaaga labadaba wuxuu ku nasgareeyey inay sunno tahay marka waa iqcaa sunna ah inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa waagii hore inay sunno ahaan jirtay ibnu cabbaasna sidii u haystay laakiin markii dambe la nasakhay khataabi iyo qolyo kalaa sidaa yidhi laakiin annasxu laa yasbutu bilixtimaal nasakhaaddu ixtimaal kuma sugnaato ee hadduu daliil soo arooro asalku waa inuu baaqi yahay oo muxkam yahay jamciyadoo uu suuragal yahayna naskhi xaggii loo kici maayo marka qowlka saxiixi waxay tahay iqcaagaas inuu yahay iqcaa sunnah ah kayfiyado kale culamada qaar waa ku fasireen laakiin sax ma aha kayfiyadaha kale in lagu fasiraa sax noqon mayso wejiga hadda markaa looga jeedaa wuxuu noqonayaa ka abu cubaydah iyo abu cubayd labaduba ay ku fasireen culamo badanna ay doorteen oo ah markaa in labada sal dhulka la dhigo labada rugna la taago labada baabacana dhulka la dhigo sidaa in loo fadhiisto ayuu nebigu reebay salaadda gudaheeda waayo tashabbuha xayawaanaadka la diidayaa maadaama ilaahay bini'aadamka sharfay tashabbuha xayawaanaadka la shabbahaya wuxuu noqonayaa mid mamnuuca saas aawadeed baa laynaga reebay sida eygu labadiisa dhudhun u goglado sujuudda in labada dhudhun aynu goglanno suxullada dhulka la dhigo nebigu waa reebay sala allahu alayh wasalam tashabbuha xayawaanaadka la diidaya can naqrin ka naqri alghuraab iyo can iltifaatin ka iltifaati saclab ilaa toddoba umuurood baa soo arooroo mid walba la odhanaayo xayawaanka noocaasi sida uu sameeyoo kale ha samaynina sida tukuhu u qubqubleeyo marna madaxa hoos ugu dhigo marna sare ugu qaado saasoo kale ha u qubqublaynina sida dawacadu u baalladaymootoo kale markaad tukanaysaan sidaasoo kale ha u baalla baalladaymoonnina ya tashabuhi xayawaanaadkaa la diidaya waxaanay culammadu yidhaahdeen xayawaanaadka in la shabbaho laysu ekaysiyaa waa arrin madmuum oo la dhaleeceeyey wey maadaama ilaahay bini aadamka sharfay oo sharaf u yeelay inay hoos isu celiyaanoo xayawaankii uu iska yeelyeeloo shabbaho oo isu ekaysiya ma aha maanta dadka qaarkood waxay sameeyaan codadkii marka xayawaanaadka inay matelaan ou yidhaahdo sida diiggaan u ciyaya ama waxa weeye sida saca ayaan markaa yacni u banaaxiyaya yacni ashyaada noocaasoo kale ah oo marba xayawaan la metelayo waa arrin madmuumoo xun weeyi tashabbuha xayawaanaadku waa madmuum can cabdilaahi bni cumar radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam kaana yarfacu biyadayhi xadwa mankibayh nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yarfacu mid kor u biyadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labadiisa garab halka la siman ayuu sare ugu qaadi jiray ida iftataxa asalaata markuu salaadda furfuranayo oo u bilaabanayo salaadda gacmaha sare u qaadi jiroo sare u taagi jiray wa idaa kabbara lilrukuuci iyo markuu takbiiranayo ama doonayo inuu takbiirto lilrukuuci rukuucda daraaddeed u takbiirta markuu doonaayo allahu akbar u yidhaahdana takbiiratu lintiqaal labada gacmood sare u taagi jiray ilaa xadwa mankibayhi xadwa mankibayhi buu sare u qaadi jiray wa idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci rafacahuma kadalik markuu sare u qaado madaxiisa oo rukuucda sare uga qaado ka tooso markaana labada gacmood sare u taagi jiray oo sidaa la soo sheegay xaalay la mid tahay wa qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam samica allahu liman xamidah ilaahay waa ajiibay oo waa aqbalay liman xamidahu kii u mahadnaqay waxaa ku jira macna taxdiid lagu boorrinaayo laleeyahay xamdi naqa ilahay waa idinka aqbalaya ama la yidhahdo waa cala sabiili ducaa oo baryaa loo jeedaayo ilaahay ha aqbalo ha ajiibo liman xamidahu kii u mahadnaqay ilaahay ha ajiibo ha aqbalo rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow walaka alxamdu ay istajib aqbal walaka alxamdu walxaal laka alxamdu mahadnaqi kuu sugnaatay ilaahay oo aqbal ama istajib aqbal walaka alxamdu cadaf aad ka dhigto aad tidhaahdo adigay kuu sugnaatay mahadnaqina kuu sugnaatay keliga taqdiimka laka la hormariyey wuxuu faa'iidaynayaa koobis ilaahay xamdinaqa lagu koobaayo dadka qaarkood markay salaadda ka baxaan waxay yidhaahdaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi walilwaalidayn alxamdu lilaahi walilmuslimiin waana ala sax ma aha xamdiga ilaahay baa la gaara ee in la yidhahdo alxamdu lilaahi walilwaalidayn iyo in la yidhahdo alxamdu lilaahi walilmuslimiin in la yidhaahdaa arrin khalata weeye xamdinaqa loo xamdinaqayo ilaahay baa la gaaroo xamdinaq dhammaantii u sugnaaday saas aawadee qur'aanka marnaba kuma soo aroorin xamdi ilaahay cidaan ahayn loo naqayo alxamdu lilrasuuli xataa qur'aanka laguma hayo walahu alxamdu fi aluula walaakhira ilaahay oo qura waxaa u sugnaaday laa ligayri alxamdu fi aluula walaakhira mahadnaq baa u sugnaaday ifka iyo aakhiraba loogu mahadnaqayo xadiiskii waa kii ku soo arooray xadiisulifki markii caaisho ilaahay beri yeelay oo wixii lagu ganay ee beenta ahaa ee masabbidka ahaa oo weysinaysatay ahaa beentaa lagu ganay markii ilaahay ka beri yeelay oo uu caddeeyey baraa'adeeda ay ka berida tahay nebiguna uu sheegay sala allahu calayhi wasalam ayaa caaisho hooyadeed waxay ku tidhi quumii lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka u kac ayay tidhi caaishana muddo dooroo dee iyo markaa dheeraad ah ayay dhibtan dareemaysay oo ay diiqadootay oo eh, cidhiidhi badan ay dareentay nebiguna uu ku yidhi sala allahu alayh wasalam caaishaay haddaad dembi samaysay ilaahay dembidhaaf weydiiso haddaana dembi falinna ilaahay baa ku beri yeeli doona markii ilaahay beri yeelay caayisho markii lagu yidhi rasuulka u kac sala allahu alayh wasalam waxay tidhi wallaahi laa aquumu ilayhi walaa axmadu ila allaha aladii anzala baraa'atii ilaahay baan ku dhaartay oo kici maayo wala axmadu mana mahadinayo uma mahadnaqayo ila allaaha aladii anzala baraa'atii ilaaha soo dejiyey inaan beri ahay soo dejiyey mooye cid kalaan u mahadnaqayaa ma jirto nebigu ma odhan qalad baad samaysay labada waalid iyo rasuulka iyo mu'miniintaba waa loo mahadnaqaa oo mahadnaqu ilaahay kuma koobna ma odhan shay haddii la yidhaahdo ama la sameeyo oo nebigu inkiri waayo odhan waayo ka daa waxaa laga qaataa shaygaasi inuu yahay wax bannaan inuu yahay samica allaahu liman xamidah ama aayadda sheegaysa an ishkur lii waliwaalidayk farqaa u dhaxeeya shukriga iyo xamdiga aniga ii shukri naq ayuu ilaahay yidhi labadaada waalidna u shukri naq waxaa looga jeedaa ixsaankooda iyo samafalkooda ay kuu sameeyeen iyo nicmada ay kugu leeyihiin qiro abaalkaana u hay kuna ammaan ictiraaf inay kuu samafaleen laakiin alxamdu lilaahi walilwaalidayn dheh maaha muraadku wa kaana laa yafcalu dalika fi sujuud wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam mid aan sidaas samaynin oo gacmaha sare u qaadin sujuudda markuu sujuudaayo bimacnaa markuu sujuudda gelayo oo bilaabayo ama markuu sujuudda ka toosayo ama labadaba in labadaba lagu xambaaraana waa ka fiicanta xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa salaadda marka la tukanayo arkaanta qaarkood inay sunno tahay gacmaha in sare loo qaado xadiidkanna wuxuu sheegayaa saddex xaaladood baa sare loo qaadayaa kow waxaa sare loo qaadayaa marka salaada la xidhanaayo laba waxaa sare loo qaadayaa marka la rukuucayo saddex waxaa sare loo qaadayaa marka rukuucda laga tooso culammada qaarkood saddexdaa xaaladoodunbaa sare loo qaadayaa ee mar kaleba loo qaadi maayay leeyihiin culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen marka ugu horrayso keliya ayaa sare loo qaadaya oo waa xanafiyada madhabta xanafiyo abi xaniife madhabtiisa iyagu waxay qabaan marka salaadda la gelayo bes baa gacmaha sare loo qaadaya mar dambe sare loo qaadi maayo waxaa la soo naqliyaa qiso abuu xaniifa waxay isku berber tukadeen baa la yidhi cabdullaahi ibnu mubaarak shiikhii la odhan jiray markaasaa wuxuu arkay dhowr goor isagoo sare u qaadaya gacmaha cabdullahi ibnu mubaarak abu xaniifa arkaya markay salaaddii ka baxeen buu wuxuu ku yidhi waxaan arkayay marba adigoo salaadda ku jiro gacmaha sidaa sare ugu qaadayee ma inaad duushaad doonaysay buui inaad duusho miyaad rabti cabdullahi mubaarak waa u jawaabo wuxuu yidhi adiga laftaada waxaan arkayay markii salaadda aad bilaabaysay ee takbiiratulixraamkii inaad sare u qaadaysaan arkayey haddaad adigu doonaysay markaa inaad duusho anna intii dambaan doonayay inaan duulo yacanii jawaabtii waa uga jawaabay wuxuu doonaya inuu xoogaa ku tashniiciyo gacmahanuu sare u qaadayo ka'annahu ruux duulaya uu yahay markaasuu leeyahay gacmahan sare u qaadaya waxay la mid tahay untii markii hore aad u qaaday ilaa adba markii takbiiratu ixraamka gacmaha sare aad u qaadday laakiin jawaabta markaan mucaakasada lagu samaynaynin oo isaga la doonayn in lagu dabagediyo jawaabtu waxay tahay in la yidhaahdo sunnada nebiga sala allahu alayh wasallam bay ku sugantahoo nebigaa sare u qaadi jiray marka itibaacan lisunna ayaan sare ugu qaaday axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay ilaa xadwa mankibayhi buu sare u qaadi jiray halka garbihiisa la siman qaar waxay sheegaysaa ilaa furuuci udunayhi bacdulculamaa waxay dooneen inay jamciyaan oo waxay yidhaahdeen gacmaha caaradooda waxaa lala simayaa dhegaha markaa furuucdooda yacnii halkan calaa casha intan eh, faraha ka hoosaysana waxaa lala simayaa garbaha marka jamci noocaasay dooneen culamada qaar inay sameeyaan laakiin sida fiican in la yidhaahdo marba sibuu samayn jiray oo mar gacmaha ilaa dhegaha dacalkoodu sare u qaadi jiray marna xadwa mankibayhi sare u qaadi jiray oo xaalado kala duwan lagu kala xambaaro ayaa fiican goorta lala imanayaa gacmaha in sare loo qaadayo waa goorma daahirka axaadiista qaar waxaa laga fahmayaa takbiirta ka hor inuu gacmaha sare u qaadi jiray axaadiista qaarna waxaa laga fahmayaa takbiirta la jirkeeda inuu sare u qaadi jiray axaadiista qaarkoodna waxaa laga fahmayaa kabara suma rafaca iyo rafaca suma kabar ya iyo rafaca wa kabar marka xaaladaha culammadu waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa mid walba inay bannaan tahay ayaa lagu xambaaraya waana cibaado gacmihii ka dhacaysa oo xikmadda ku jirta waxay tahay waxaa la rabaa ruuxii inuu markaa dhaqdhaqaaqa xubnihiisani dhaqdhaqaaqaya in qalbigiisa la dhaqdhaqaaqo ilowshiyihii iyo khafladii ay ka tagto waxaa ku sugan cibaado markaa ka dhacaysa dee xubnahan ka dhacayso camal la samaynayo weeyo ajar baa laga helayaa waana ziina lisalaa qurux bay salaaddii u tahay marka waxaa looga jeeda calaa kulli xaal sida shaaficiba uu yidhi tacdiimu allaahi wa itibaacu sunnati nabiy sala allahu aleyh wasalam xikamka ay sheegeen culammadu dhammaan waa lagu kulminaya waa weynayn ilaahay la weynaynayo iyo raaci sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam la raacayo xaal kaloo afraad oo ay soo aroortay in gacmaha sare uu qaadi jiray nebigu sala allahu alayh wasalamna waa jirta xaaladda afraad waxa weeyaan ataxiyaadka dhexe marka laga kacayo oo ragcadda saddexaad loo kacayo markaana nebigu sala allahu aleyh wasalam gacmaha sare u qaadi jiray culammada qaarkood may qaadan xaaladdaas oo waxay yidhahdeen xaaladda afraad maadaama xadiiskani aanu sheegin waxay noqonaysaa inaan la qaadan laakiin saxdu waxay noqonaysaa in la yidhaahdo sheegista aanu sheegin sheegi mayso inaan wakhtiyada qaarkood ayna jirin ee waxaa lagu xambaarayaa wakhtiyada qaarkood saddexdan buu ku gaabsan jiray wakhtiyada qaarkoodna xaaladda afraad buu ku dari jiray ha yeeshee xaaladda afraad oo ragcadda saddexaad marka loo kacayo in gacmaha sare loo qaado mayadoo la fadhiyaa gacmaha sare in loo qaadaa ay sunno tahay mise marka la istaago ayaa gacmaha in sare loo qaadaa ay sunno tahay culammada madaahibtu waa ku kala duwan yihiin oo ahlucilmiga qaarkoodba mid bay arjixeen riwaayaadkana ixtimaal baa ku jira culammada qaarkood waxay yidhaahdeen markuu fadhiyee doonayo inuu kaco oo ragcadda saddexaad u kaco ayuu gacmaha sare u qaadaya daahirka axaadiista qaarkoodna waxay sheegaysaa ida araada markuu doono ama xiina yaquumu markuu kacayo ayuu gacmaha rafcin jiray sheekh albaani wuxuu ka mid yahay qolyaha marka odhanaya iyadoo la fadhiyo baa gacmaha la rafcinayaa marka la kacayo ragcadda saddexaad loo kacayo waxaanu kaga hadlay mas'aladaa silsilatu axaadiisi saxiixa axaadiistaana ku soo arooriyey uu ka deliishanaya saas lajna daa'ima laftoodu saas yadaa bay yidhaahdeen oo waxay yidhahen marka ragcadda saddexaad loo kacayo baa gacmaha la rafcinaya waana looga horreeyo culamadii hore qaarkood baa sidaas iyadaa mari jiray ra'yiga labaad wuxuu leeyahay markuu ruuxu istaago markaasuu gacmaha rafcinaya weliba taa hore waxa qariino u si abay yidhaahdeen waa tay soo aroortay axaadiista qaarkood oo sixaaxa ay ku soo aroortay rafaca summa kabar gacmuhuu rafciyey dabeedna markaa waa takbiirtay summana waxaa loo isticmaalaa yacnii lilmuhla in wakhti u dhaxeeyo saasay asal ku tahay marka haddii takbiirtii laga hormarinaayo riwaayadaa lagu socdo sidaa sheegaysa waxaa laga qaadanayaa iyadoo la fadhiyaa la bilaabayaa takbiirtee in waxaweeye fadhiga lagu rafcinayo culammada qaarkood waxay haddaba mareen si kaleoo waxay yidhaahdeen markuu ruuxu istaago ayuu gacmaha rafcinaya ragcadda saddexaad isu taago waana sida culammada shaaficiyadu ay maraan oo shaaficiyadu waxay qabaan marka la istaago ayaa la rafcinaya culammada mucaasiriinta qaarkoodna sidaa waa doorteenoo ibnu cuthaymiin iyo cabdimuxsin cabbaad iyo daa'ifa culammada mucaasiriinta ka midina sidaasay mareen calaa kulli xaal alamru fiiha waasic mas'aladu ma adka ti aad ku qanacdaba taad la timaaddaa waa tii kale haddii laakiin meel markaa sunnadu ghariib ku tahay aad joogto oo aad istidhaahdo wax cusub wuu la yimi is odhanayaan sida marka waxaa weeye kale culammada kale ay mareen ku camalfal lilmaslaxa mas'aladuna ixtimaal bay lahay waxaa soo aroortay haddaba awqaad kale nebigu sala allahu alayh wasalam inuu rafciyey sida wakhtiga sujuudda ama wakhtiga fadhiisadka uu fadhiisanayo yacni axwaasha noocaasoo kale inuu rafciyey axaadiista sidaa lagu soo wariyey culammada qaarkood waa quweeyeen waxaana ka mida culammada quweynaysa sheikhu alalbaani sifatu salaati nabiy weynagii ku marnay culammadii horena markaysaga bacdi ka mida quweeyey oo axaadiista ama saxiixiyey ama taxsiiniyey tafsiilkeeda waxaad ugu noqon kartaa sifatu salaati nabiy sala allahu aleyh wasalam laakiin xadiiskani waa nafyinayaayo wuxuu tilmaamayaa wa kaana laa yafcalu dalika fi sujuud axaadiista kalena way isbaatinaysaa way sugaysaa waxaa lagu xambaarayaa fii bacdi alaxyaan inuu ama marka sujuudda ama marka fadhiga axwaashaa kalena inuu rafcin jiro gacmaha sare u qaadi jiray marmarka qaarkood laakiin miduu daa'imi jiray ma aha laakiin saddexdan waa daa'imi jiray nafyiga xadiiskani sheegayaana diidi maayo isbaatka kale sheegayo weliba iyadoo la ogsoon yahay almusbitu muqadamun cala annaafi haddii isbaat iyo nafyi kulmaan dee isbaatkaa la hormariyaa oo ka wax sugaya laga hormarinaya ka nafyinaya lianna maca almusbiti ziyaadatu cilmin waana arrin ficil ku saabsan oo sidani ma dhicin waxay sheegaysaa uun dee nafyu cilmi oo intuu ogaa inaynay dhicin bay sheegaysa hadday cid kale tidhaahdo way dhacdo annagaa ogeyn dee waxay noqonaysaa xaaladaha qaarkood in la sameeyaa inay noqonayso mid mashruucah oo bannaan ay noqonayso ama axwaasha qaarkood in lala yimaada inay sunno tahay bicibaara asax ayay noqonaysaa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam umirtu an asjuda calaa sabcati acdum rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa lay amray an asjuda inaan sujuudo calaa sabcati acdum toddoba lafood inaan ka sujuudo ayaa lay amray baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam cala aljabhati jabhada halkaa wejiga dhulka la dhigo ee sujuudda af soomaalihaa sujuudba waa layska yidhaahdaaye halkaa jabhada ee markaa u dhaxaysa sunniyaha iyo foodda u dhaxaysa ayaa jabha la yidhaahdaa jabhadaa waa ka sujuudi jiray waa kow wa ashaara biyadihi wuxuu ku tilmaamay gacantiisa ilaa anfihi ilaa sankiisa laga soo gaadhayo oo aljabha intuu sheegay ayuu ilaa sanka soo tilmaamay oo farta ku tilmaamay macnaheedu waa maxay ilaa sankaad soo wadaysaa sujuuddo sanka iyo jabhadu waa inay wada sujuudaanoo dhulka la wada dhigaa marka waa inaan laga tegin sanka sanka waa in boorkaa la dhigaa ruuxa kibraysoo lamayaa sanku taagan ilaahay dartii sanka dhulka u dhig heesoodhan markaysagaa boor ha taabsin isagee marka isku waxay ka dhigan yihiin cudwi keliyay ka dhigan yihiin walyadayni labada gacmoodna nebigu wuxuu yidhi waxa lay amray inaan ka sujuudo labada gacmood waxaa loo jeedaa labada baabaco iyo farahooda waa gacmaha cukurada inta markaa baatinkee cad inaan dhulka dhigo waa lay amray waarukbatayni labada ruugna waa lay amray inaan dhulka dhigo wa atraafi alqadamayn labada markaa addiin ama labada gommadood dacalladooda faraha ah in dhulkaan dhigana waa lay amray xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey sujuudda waxaa laga sujuudayaa waa toddobadaa xubnood weeye wejigaa dhulka la dhigaayo jabhada ilaa sanka labada markaa baabbaco iyo farahooda labada ruug labada addin farahooda faraha addimada in la wada dhigaa laasim ma aha oo dhib baaba ku jiri karto waxaa dhici karta dadka qaarkood inayna gaadhsiin kari waayaan faraha qaarkood ee wax ka mida inay dhigaan weeye laakiin waxa sunno ah marka la dhigaayo faraha waa in loo jeediyaa faraha addimada xagga qiblada waa in loo jeediyaa oo faraha xagga hoose caddaanka abaa dhulka la dhigayaa ee xagga ciddiyaha in la dhigoo xagga dambe loo jeediyaa ta noocaasi sax ma aha culammadu shaaficiyadu waxaabay yidhaahdaan salaaddii waa buraysaa asixi mayso hadduu markuu ruuxu sujuudaayo baatinu asaabici rijlayn haddaanu dhigin xagga hoose cad haddaanu dhigin oo faraha xagga qiblada aanu u jeedin salaaddu asixmaba maysa yidhaaheen hadduu sidaa u dhigo waxaa la rabaa inuu sidaa u dhigo oo faraha caaradoodu ay qiblada u jeedaan saasaa la rabaa faraha addimada caaradoodu inay qiblada u jeedaan baa la rabaa oo xadiis baa wuxuu ku soo arooray yastaqbilu alqiblata biasaabici rijlayh wuxuu ku qaabili jiray nebigu sala allahu alayh wasalam aw kamaa qaal faraha addimada wuxuu ku qaabili jiroo u jeedin jiray qiblada marka madaahibta qaarkood waxay qabaan in faraha addimada dhulka in la dhigaa ay tahay lagama maarmaan laakiin xagga baatinka in loo dhigo qiblada loo jeediyaa inay sunno tahay laakiin salaaddii ansaxayso shaaficiyadu se ma qabaane waxay leeyihiin haddii markaa aan la dhigin faraha addimada xaggooda hoosoo aan qiblada loo jeedinin salaadaasi may asixin waayo sujuuddii ma dhammaystirna toddobadii xubnood ee laga sujuudaayey midbaa maqan ama labaa maqan mar haddii wax ka midii maqan yihiinna sujuudi ma jirto sujuudi haddaynay jirinna salaadii ma jirto halkaa waxaan baraarujinayaa dhallinyarada qaarkood waxaa dhacda inay cagabidhiyoodaan markay sujuudayaan ama labada addin isku martaanoo mid buu ka kale dul saarayaa ama labadaba sare u qaadayaa saasuu sare ugu haynayaa isagoo addimadii sidaa sare ugu qaaday ayuu sujuudsan yahay dabeedna waa ka soo toosaya sujuuddaa waxba kama jiraan waa salaad la'aan haddii labada addin mid dhulka ka qaadan yahay oo intii uu sujuudsanaa marnaba aanu dhigin macnaheedu waxay tahay sujuuddaasi ma asixin haddaynay asixinna salaadi ma asixin marka taana waa in lagu baraarugsanaada oo aad laysaga jiraa ah, sujuudda marka la sujuudaayo waxay culammada qaarkood yidhaahdaan shay teeda oo xarakadiisa la dhaqdhaqaaqaya waa inaan wejiga laga sujuudaayo waa inaanay saarayn shaaficiyadoo kale waxay leeyihiin marada hadduu dhigto ama cimaamadda oo uu ku sujuudo oo cimaamaddaasi mid dhulka taalla aynay ahayn ee mid isaga markaa saaran ay tahayoo markuu kacana la kacayo markuu fadhiistana la fadhiisanayo marka kalena dhiganaayo madhabu shaaficiya waxay leeyihiin sujuuddaasi ma ansaxayso waayo sajada calaa shayin yataxaraku bixarakatihi wuxuu ku sujuuday shay la dhaqdhaqaaqaya dhaqdhaqaaqiis marba hadday caynkaa tahay in ansix mayso calaa kulli xaal madaahibta kale qaarkood ma waajibinayaan min ilaaba ilaa shay aan la dhaqdhaqaaqayn xarakadiisa inay tahay waxa uu ku sujuuday laasim ka dhigi maayaan laakiin ixtiyaadka in lagu dadaalo ayaa roon khaasatan waxa weeye dadka qaarkoodoo dee laga yaabo inay intaasun maqleen oo si kalea qawiyaba aan maqal hadday arkaan ruuxiioo sidaas samaynaya waxay is odhanayaan kani waxbaba garan maayo waayo isagu wuxuu yaqaanaa uun intaa uu ka maqlay madhabta waxaa laga yaabaa xataa inaanu waxba ka qaadan oo salaaddiiba garan maayo salaadiiba kama asixine muxuu ii sheegayaa inuu yidhaahdo markaa saas aawadeed alkhuruuj min alkhilaaf in lala yimaado oo layska ilaaliyo intii layska ilaalin karo ayaa habboon inkastoo qowlkaasi aanu qawi ahayn waayo acdaada xubnaha laga sujuudaayo shardinta loo shardinayo mid inaan xaa'il markaa aanu saarnayn daliil bay u baahan tahay rugaggii mara saaran iyagoo maradii saaran yihiin baa lagu sujuudayaa maradiina isagay la dhaqdhaqaaqaysa gacmihii sidaas si leeg looma shardin marka maadaamay sidaas tahay in la yidhaahdo wejiga jabhada marka la dhigaayaa loo shartiyaa waxay u baahan tahay taxtaaju ilaa daliil walaa daliil bale waxaa soo aroortay saxaabada qaarkood waxaa dhici karta xadiisku inuu inoo yimaadee inay markaas samayn jireen bacadka inay mare isaga dhigi jireen maradaasay marka waxa weyaan eh, marna dhiganayeen marna la kacayeen can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana rasul lahi sala allahu aleyh wasalam ida qaama ila asalaati yukabiru xiina yaquum rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray idaa qaama ila asalaati markuu salaadda u kaco yukabiru mid takbiirta ayuu ahaan jiray oo allahu akbar yidhaahdaa wuxuu allahu akbar odhan jiray xiina yaquumu goortuu kacayuu odhan jiray uma yukabiru dabeedna waa takbiiran jiro allahu akbar buu odhan jiray xiina yarkacu markuu rukuucaayo ayuu odhan jiray uma yaquulu wuxuu odhan jiray intaa dabadeed samica allaahu liman xamidah ilaahay ha ajiibo ha aqbalo ama waa ajiibaya waa aqbalaya liman xamidahu kii u mahadnaqa xiina yarfacu sulbahu min alrukuuc markuu dhabarkiisa rukuucda sare uga qaadayo ayuu odhan jiray samica allahu liman xamidah maaha macnaheedu inuu markuu ficlan rukuucay inuu takbiirinayo oo isagoo rukuucdii jilbaha haysta inuu allahu akbar odhanayay maaha ama isagoo qumaati isu taagay inuu samica allaahu liman xamida odhanaya maaha ee awalka rukniga ayuu mar walba ama takbiiranayay ama tasmiica la imanayay waa rukniga marka la bilaabayo saas aawadeed baa waxaa ku soo arooray idaa araada an yarkaca markuu doono inuu rukuuco ayuu allahu akbar odhan jiray marka awalkuu ka odhanaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen sida shaaficiyadoo kale muta'akhir ishaaficiya waa inuu markaa wadaa oo jiidaa takbiirta oo markiiba allahu akbar yaanu odhane ha jiido allah sidaas intuu u jiido yaa ilaa intuu dhacayo waa wadaya markaa takbiirtii culammada qaarkood waxay yidhaahdeen taas iyagoo sheegaya sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam kuma soo aroorin nebigu inuu sidaa u jiidi jiray sheekh albani wuxuu kaga hadlayaa kutubihiisa qaarkood silsilatu axaadiis saxiixa inay ahayd baan filayaa ama daciifa silsiladihiisa ayuu kaga hadlayaa waxaanu tilmaamayaa waa mukhaalif lisunnati almuxamadiya kayfiyadaas oo sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam waa khilaafsantao saxaabada axad soo naqliyey ma jiro inuu zaman badan jiidi jiray takbiirtaas oo ruknigu markuu bilaabayo ilaa intuu rukniga gudagelayo oo saani u sujuudayo ama saani u rukuucayo inuu wadi jiray takbiirtaas sunnada laguma hayo marka qaطcan waxay noqonaysaa mid sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam khilaafsan marka waxa weeye taas in lala yimaado maaha mid labaadna in lala yimaado maaho sida dadka qaarkood ay sameeyaan markay qumaati u rukuucaan ama qumaati isu taagaan inay yidhaahdaan waayo axaadiistu waxay sheegaysaa marka uu rukuucayo iyo markuu doonayo inuu rukuuco ayuu allahu akbar odhan jiray riwaayaadka sheegaya idaa araada ayaa sii caddaynaya riwaayaadkaasaa sii caddaynaya dhib kalena waa ku jirtaayo hadduu ruuxu iska aamuso oo markuu ruknigii kale uun tamaaman u gudagalo oo ula yimaado uun allaahu akbar uu yidhaahdo ama samica allaahu liman xamida isagoo taagan markaa uu yidhaahdo waxay dadka qaarkood ismoodsiin karaan inay rukuucdii ka soo gaadheen imaamkii xukun baana ku xidhan oo imaamka haddaad rukuucda intaad kaga xidhato rukuucda ku gaadho ragcadda waa tirsanaysaa laakiin haddaanad rukuucdii ku gaadhin ay isweyddaarateen adna waad sii rukuucaysa isna waa soo toosayey dee maa adraktahu fi rukuuc rukuucdii kumaad haleelin idan ragcaddaa tirsan maysid marka mafsada halkaana ku jirtaa markaa sunnadiina waa khilaafsan tahay mafsado kalena way sababi kartaa awalka rukniga marka la doonaayo in la bilaabo waa in dikrigan lala yimaadaa culammadu waxay dhahaan samica allahu liman xamida waxaa la odhanayaa intuu soo socdo ayuu odhanayaa laakiin markuu istaago qumaati isu taago dikri kalay leedahay dikriga kalay leedahay waa maxay waa rabbanaa walaka alxamdu laakiin samica allaahu liman xamida wakhtigeedu waxa weeye maa qabla istitmaami alqiyaam intaan qiyaamka la dhammaystiran ee la soo socdae socodka lagu jiro intaasaa samica allaahu liman xamida la odhanaya marka la istaago laakiin dikri kaley leedaho dikrigay leedahay waa rabbanaa walaka alxamdu uma yaquulu intaa dabeed wuxuu odhanayey wa huwa qaa'imun walxaal huwa isagu qaa'imun uu taagan yahay wuxuu odhanayey tii hore wa huwa qaa'imun lama odhan maxaa loo odhan waaye taa iyadoo la taagan yahay la odhan maayo marka taagnida lagu soo socdaa la odhanaya waa laba xaalo kala duwan uma yaquulu intaa dabeed wuxuu odhanaya wa huwa qaa'imun walxaal huwa isagu qaa'imun uu taagan yahay rabbanaa laka alxamdu rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow lakal xamdu adigoo keliyu kuu sugnaaday mahadnaqu mahadnaq dhammaantii adoo quru kuu sugnaaday uma yukabbiru intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa takbiiran jiro allahu akbar buu odhan jiray xiina yahwii goortuu hoobanayo saajidan xaaluu niyaysan yahay inuu sujuudo uu hoobanayo wa xaala manwiya ay naawiyan an yasjuda uma yukabiru intaa dabadeed waa takbiiran jiray nebigu sala allahu alayh wasalam oo allahu akbar buu odhan jiray xiina yarfacu ra'sahu markuu madaxiisa sare u qaadayo sujuudda ka toosayo uma yukabiru intaa dabeed waa takbiiran jiray nebigu sala allahu alayh wasalam xiina yasjudu goortuu sujuudaayo uma yukabiru dabeedna waa takbiiran jiro allahu akbar buu nebigu sala allahu alayh wasalam odhan jiray xiina yarfacu ra'sahu markuu madaxiisa sare u qaadayo sujuudda ka toosayo uma yafcalu dalika fii salaatihi kulliha uma yafcalu dalika intaa dabeed wuxuu samayn jiray kaasuu samayn jiray madkuurka lasoo sheegay daalika waa madkuurka lasoo sheegay fii salaatihi kulliha salaaddiisa dhammaanteed buu ku samayn jiray xataa yaqdiyahaa ilaa uu dhammaystiro salaada oo wada guto qadaaga hadda waxaa looga jeedaa inuu markaa dhammaystiro ayaa laga tilmaamaya fa idaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lard wa yukabir waa takbiiran jiray nebigu sala allahu alayh wasalam allahu akbar buu odhan jiray xiina yaquumu goortuu kacayo min asintayni labada ragcadood uu ka kacayo bacda aljuluusi fadhi dabadii uu ka kacayo labada ragcadood oo ragcad saddexaad u kacayo yacani waxaa loo jeedaa goortuu niyaysan yahay doonayo inuu kaco ayuu awalka ka takbiiran jiray bukhaari iyo muslim ayaa xadiiska soo wariyey waxaa laga qaadanayaa ragcad baa laynoo sifeeyey siduu samayn jire sida ragcaddaa uu nebigu sameeyey ayaa rakacaadka kalena dhammaan la wada samaynayaa ha yeeshee takbiiratulixraam dambeoo lala imanayaa ma jire inta dambe waa takbiiraat alintiqaal can muطarif bni cabdillaahi qaala sallaytu ana wacimraanu bnu xusaynin khalfa caliyi bni abi aalibin radia allaahu canhuma mutarif ibni cabdillaahi waxauu yidhi waa taabici ayaa la odhan jiray mutarif ibni cabdillaahi bni shikhiir wuxuu uhi sallaytu waa tukaday ana aniga iyo wa cimraanu bnu xusayn oo cimraano inu xusayn ah khalfa caliy bni abi aalibin caliy bni abi aalib dabadiisaannu ku tukannay radia allahu canhu ilahay ha ka noqdee fa kaana idaa sajada kabar wuxuu ahaan jiray idaa sajada ida araada an yasjuda markuu doono inuu sujuudo kabara mid takbiirtuu ahaan jiray riwaayaadka kala fasiraya wa idaa rafaca ra'sahu markuu doono madaxiisa sare inuu u qaadana kabara waa takbiiran jiro allahu akbar buu odhan jiray waidaa nahaada markuu hinqado bimacnaa doono inuu hinqado min alrakcatayni labada ragcadood inuu ka kaco markuu doono ragcad saddexaad u kaco kabara waa takbiiran jiray oo allahu akbar buu odhan jiray yacnii sidaasuu samayn jiray cali bna abi aalib fa kaana idaa sajada kabbar cali wuxuu ahaa markuu doonaayo inuu sujuudo mid takbiirto allahu akbar yidhahda markuu doonaayo inuu madaxa sare u qaadana oo sujuudda ka toosana cali wuxuu ahaa mid takbiirto allahu akbar yidhahda markuu doono ragcad saddexaad inuu u kaco labada ragcadood ka kaca markuu doono calina wuxuu ahaan jiray mid takbiirto allahu akbar yidhahda falamma qada asalaata markuu salaaddii dhammeeyey akhada biyadii cimraanu bnu xusayn waxa qabtay gacantayda cimraano ina xusayn abaa qabtay waa saxaabi saxaabadii nebiga sala allahu alay wasalam ka mid a faqaala wuxuu idhi qad dakaranii haada salaata muxammadin sala allahu alayh wasalam wuxuu idhi ninkani wuxuu i xasuusiyey salaaddii nebi muxamed sala allahu alayh wasalam buu ixasuusiyey aw qaala ama wuxuu idhi sallaa binaa wuxuu ina tujiyey salaata muxammadin sala allahu alayh wasalam salaaddii nebi muxamed sala allahu alayh wasalam ayuu ina tujiyey xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa takbiiraadka in lala imanayo takbiiratulixraamka in lala yimaada waa rukni arkaanta salaada ka mida ah. haddaan takbiiratulixraamka lala iman salaadi ma jirto laakiin takbiiraadka kale takbiiraatulintiqaal la yidhaahdo ee marka rukni laga guurayo rukni kale la gelaayo la odhanayo iyo tasmiica samica allahu liman xamida la odhanayo yaga culammadu waxay isku khilaafaan ma sunna ma waajibba aqwaal baa ku jira culamada qaarkood waxay yidhahen waa hay-aad yacni waxa weeye oo salaaddii qurux bay u tahay yacni waxa weeye waa shay sunno ah oo salaaddiina qurux u ah culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen sunno keliya ma ahay waa waajib wujuubkaa la odhanaayo waajib inay tahay iyo sunnaha la odhanaayo waa sunne maxaa laga deliishanaya qolyaha yidhi waa sunne waxay ka deliishadeen oo yidhaahdeen xadiisu musii'i salaatihi laguma sheegin sidaas aawoodee waa sunne qolyaha yidhi waa waajib waxay deliishadeen kow waxay yidhaaheen nebigu sala allahu alayh wasalam waa daa'imayoo hal salaad oo uu tukaday oo salaadihiisii ka mida marnaba lagama soo naqlin cimrigiisoo dhan yaa salaad qura inuu takbiiraadka takbiiraatulintiqaal inuu ka tegey ama samica allaahu liman xamida ka tegey ama allaahu akbarka marba uu rukni ugu guuraayo inuu ka tegey lagama soo naqlin dawaamkaa uu daa'imay waa ficil nebi oo uu daa'imay ficilkaasina uu ahaa mid amarkii waajibkaa ah caddaynaya ficilkuna hadduu ahaado amar waajiba mid bayaaminaya oo caddaynaya aqiimu salaa waa amar waajiba ficil ahaan buu nebigu ku caddeeyey waxaanu ihi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii waxaa laga qaadanaya wax kastoo nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda ku daa'imay oo aanu marnaba ka tegin inuu waajib yahaa laga qaadanaya waa daliil qawi ah daliil labaad waa deliishadeenoo waxay yidhahdeen xadiisu musii'i salaati riwaayaadkiisa qaarkooda sunannada qaarkood ay soo wariyeen baa waxaa ku soo arooray nebigu sala allahu aleyh wasalam takbiiraatulintiqaalkana inuu u sheegay iyo samica allahu liman xamida marka warka ku saabsan xadiisu musii'i salaatii kuma sugnaa waxaa lagaga jawaabay saxiixyada inay ku sugnaynee sunannada qaarkood waa ku soo aroortay nebiga oo amraya inuu la yimaado musii'u salaatihi takbiiraadka arkaanta rukni lagaga guurayo rukni kale loogu guurayo iyo samic allahu liman xamida mid walba halkaa waxaa ka soo baxaysa qowlka qawigii inay tahay inuu markaa takbiiraadka iyo tasmiicuba inay waajib yihiin inay tahay mid waajiba ayaa ka soo baxaysa rukni ma gaadhsiisna laakiin waa waajib hadduu ruuxu ka tago tasixu maca alismi yacanii ogaan hadduu uga tago waxay noqonaysaa inay marka waxa weeye asaxayso laakiin lagu dembaabayo tegista laga tegaayo marka cala kulli xaal inay waajib tahay baa arjax ah halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk